فإذا جاءت الطامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى اللهم نجنا منها يا أرحم الراحمين وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم اجعلنا من أهلها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة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 marka fircawn ahaa dhex martay sidii baad nabiguna calayhi salaatu wasalaam sabirsiin ay ugu ahaato waayo ummada kalena baad iyo kufaartana baadle ayagana digniin aygu ahaataabaadle markayaa loo soo qaato layidhi hal ataaka ma kuu yimid baadle muxamedow xadiidu muuse muuse baadle marka warkiisii iyo sheekadiisii baadle ma kuu yimid baadle hal ataaka baadle ma kuu yimid baadle muxamedow xadiidu muuse war muuse khabarkiisiiyo warkiisii baadle ma ku soo gaadhay baadle id waqti baadle warkiisuma ku soo gaadhay naadaahu muuse uu dhawaaqay rabbuhu rabbigii u dhawaaqay bilaa waasida kaliimullah wuxuu baadle marka kula baxay soo ma aragtid kaliimullah bilaa waasida id waqti naadaahu rabbuhu rabbigiisii uu dhawaaqo faqaaway bilwaadi lmuqadasi baad bilwaadi tog waadigii uga dhawaaqay baad almuqadasi la dahiray baad duwa ahaa waadigu baad waa adigii duwaa la odhan jiray dahira ah, markiibaade looga dhawaaqay baad falacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi baad ah, ah, waadigaas baade markaas wakhtigii looga dhawaaqal id wakhti baade markama ku soo gaadhay naadaahu muuse u dhawaaqay rabbuhu rabbigii bilwaadi waadigiina uga dhawaaqay almuqadasi la dahiray duwaaha waadigubaad faqaala uu yidhi baade rabbigu idhab tag baade muusow baad idhab tag baade ilaa fircawna fircawn ninkii la jiray aad baa lay innahu fircawnku daqaa waa nin qooqae baad in aad u qooqan weeye baad kibray ilaahnimaa sheegtayba bal qowqiisu ninka anaa rabbi ale koonkan anaa iska leleh laa ilaaha ilaa anta bal beentaa iyo dabdarrada intay laagta idhab tag baa la yidhi aad iyo wa innahu fircawnku tooqaa waa mid xadgudbay weeye layidhi baad faqul waxaad tidhaahdaa markaad u tagto fircawn hal laka raqba waar hooy rajabaadle ma ka qabta ma doonaysa ila an tasakaa inaad dahiranto ahay dunuubtan iyo baadle macaasidan iyo dhibaatooyinkan iyo gaalnimadan aad samaysoo dhaan in lagu dhaafo lagaa tirtiro waxaan dhan laga badil haduu wayd markaas uu islaam ilaha waxaas dhan lian alislaam yahdumu ma qabla faqul waxa tiraahdaa bal marka muuso halaka maku sugnaaday fircawn oo raqbatun doonid war wahdana ma kaleedo ma dooni ila an tazakka ina dahiranto dunuubo dhan inaad ka dhaqanto oo waxba lagu qabanin wa ahdiyaka wad warhoy ma ku tusiya war ma ku tusiya baad la dhabaal ilaa rabbika Eh, ilaa raxmati rabbik ilaa daacati rabbik war rabbigaa daacadiiyo wuxuu kooga raadli noqon lahaa ridlaha rabbi waxaad ku helilayd ma ku tusiyaabaad oo fatakhshaa aad xabsato markaas eh, rabbiga baad marka ridlihiisi iyo daacadiisi baad markaad hesho wuxuu kaaga raadli noqon lahaa aad ka xabsato rabbiyooda cid kale markaas aahey eh, baad marka aadan u tirin baad fa araahu wuu diiday marka famtanaha can daalika kulli waxaasoo dhan baad ganifka ku xaadhi faaraahu marka wuxuu tusiyey muuse fircoonkii al aayata aayaddii buu tusiyey alkubri ee weynayd baad ushii baad abaasada iska noqonaysa wax walba liqaysay baad ama gacantii ololaysay baad mid ay noqotaba baad mucjisadii weynayd baa la tusiyaa leeyay آهي فهل لك فقل وحاتر هذا هل لك مكو سناد إلى أن تزكى إن الظهر أنتو oo dunuubtaadi iyo macaasidaad iyo gaallimadii o dhan lagaa dhaqo wa ahdiyaka badle ma kugu hanuuniya ma ku tusiyaa ilaa rabbika badle rabbigaa macrifadii rabbigaa aqoontii badle iyo rilihii waxaad ku heli lahayd raxmadda rabbi waxaad ku helid warhoy ma ku tusiyaa oo fatakhshaa aad cabsato marka fa araahu wuu diiday baadle fa araa wuu tusiyey muuse baadle hu fircawn alaayata aayadii buu tusiyey calaamadii mucjisadii alkubraa ee weyne ushiisii baad le abeesada iska noqonaysay wax walba liqaysay ama gacantiisii ololaysay walalaac iska odhanaysay baad tii buu tusiyey muxuu sameeyey fircawn fakadaba wuu beeniyey wuu baad wax amarka ilaahay wuxuu la soo dejiyo dhan iyo wixii muuse lala soo diro dhan baad lagu beeniyey wacasaa amru amarka ilahay wuu caasay baad ku xadhay fakadaba wuu beeniyey muuse iyo wuxuu la yimidba wacasaa wuu caasiyey amrallaahi tacaala wuu caasiyeybaad uma adbara baade wuu duburjeediyo wuu isma jiiray yascaa xaal fi lardi fasaadan asagoo ardadii baade marka fasaadinhay yo aayar tegay baadle faxashara wuu soo kulmiyey baadle markaa ciidamadiisiiyo khalqun min khalqillaahi ummadihii dhannaayo boqorkaba uu xukumahay fanaadaa wuu dhawaaqay asagoo u khudbaynhaya faqaala wuxuu yidhi ana rabbukum ulaclaa rabbigiinii sare aniga wey laa ilaaha ilaa anta markaas weeshaas uma adbara wuu duburjeedii waayo oo uu ka jeedsaday baale marka iimaankii iyo xaqi iyo sacaa baale marka isagoo waayo ordahyo ololaynhaya fi lardi baale alfasaad ardadii baale fasaad ama uma adbara wuu duburjeediyey baale meeshii aayadda iyo calaamada weyn uu ku tusay baale marka muuse ee abeesadii baad markaa ay kacday ushiisii baad uu dubur jeediyo saa isagoo cararhaya baad isagoo ka carari baad fahashara fahashara wuu soo kulmiyay baad markaas intaasoo baad markaas makhluuq ay isu keenay baad markaa ummadii baad boqorka u ahaa fanaadaa wuu dhawaaqay baad khadiiban calayhim isagoo u khudba akhrinhay faqaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum rabbigiin baanahay rabbigiiday alaclaa ugu sarreeyo rabbi ka sarreeya una jirin baad rabbigii ugu sareeyay baad markaas oo rabbi ka sareey jirin waa aniga buu yiri baad ay af adaga baad faqala ana rabbukum la'ala ay ana rabbigii ni sareeyay baan ahay buu yiri baad faakhada marka waxa qabtay hu isaga allahu ilaahi baa qabtay fir'aun nakal al kelimadaas baad le dambe baad ciqaabkeedii ana rabbikumul a'la ana rabbukumul a'la iyo wal ulati hore baad markaas ma alimtu lakum min ilahin ghayri labada kelimo ee baad midba mid kale ka daran iyo ilaahay baad ciqaabkood u qabtaa leeydi baad <coughs> waxba kala daran ee fa akhadahu qabtay baad lahu wa ya fir'aun allah ilaahay baa qabtay ilaahay baa qabtay baalim wuxuu u qabtay nakahal alaakhirati kelimadii dambe ana rabbukum lacla iyo wal uule kelimadii hore maa calimtu lakum min ilaahin hayri aniga mooyeen ilaah kale idinma ogi kaanuu baadle marka u qabtaa layi inna fii daalika baadle madkuurkaa la soo sheegay suuradda bilowgeedii iyo inta aayadihii lagu soo sheegahay iyo fircawn baadle markaas muuse wixii kala qabsaday suu fircawn baadle u kibray iyo su qooqay iyo kelimaadku ku hadlay iyo markii dambe sida loo qabtay baad la cibratan baad cibro qaadasha ayaa ku sugan liman ruux baad la yakhshaa cabsanaya rabbigii baad inka wuxuu ku cibro qaata wuu arkay baad siduu baad ninkaas kalimaad ku hadlay si qooqanaa iyo sida baad ugu dambaystii loo qabtay loo qabtay ninkii cabsanaya waad wuxuu ku cibro qaata weyleeyahay inna fi daalika madkuurka la soo sheegay la cibratan cibra qaadashabaad ilan factabiruu yaa ulil absaar bal nin walba cibra qaadan kara baad factabiruu cibra qaad umuuraha isu qiyaasta baad yani cibra qaadashadu ninkaas wixii ku dhacay oo aad marka aragto Soomaaliya maxay yiraahdaan dabki dabki lagu gubtaa dambaskiisa laga gudaabaa ay dabki lagu gubtay dambaskiisa laga gudaabaa ama waxa la yiri laba tala teebaad marka kugu daran kolbataan eedag adi haddaadan eedin ninkan saaxiibka ah taladu meeshuu eeday so in adigu waad markaas qaadatood ku carto ma aban waa kay waad la reebaadii kuwa ducaystaan baad ilaah waadna xoolaha nalagu xaraysanin war xoolihii hooseen iska daaqahayu libaax ku dhexdhece neefbu waad warka ku dhufan war dhinkana da ogtahay dagnaantii waa nin lagu hele neefkii waa lagu dhufan baad war libaax baa la arkay dhin waliba xoolihiisa warka soo xaraysamo ilaahay xoolaha dhagaal lagu xaraysanin <laughs> ila kolka hor adog adog xumogii baa lagu dhexdhacay soo aragta warka inaad cafro qaadataa la rabaa kolkaad aragta waad cid lagu dhexdhacay wax la yeelay adiga laftaadu inaad dood baraarugtaa la dooni baad la cibratan liman yakhshaa baa ninkii aabsanaya wuxuu ka cibro qaatay arka fircoon sida loo qabtay dibad gabigiisa intii la qaad afka dhoobo laga saaray biyihi lagu sii daayay baad inna fi dhalika la ibrata liman yakhsha a antum ashaddu khalqan am samaa'u banaaha kuwii baad marka inkiray ay baathiga nushuuska qiyaamada jannadiya baad naarta xisaab inay waxaan iman hayaan jazi kuwii inkiraa marka loo soo qaadan hayaa baad tusaale a antum idinka miya kuwan kuwa way munkiriinta bacdiga inkiriyo ashadu idinka miyaa daran khalqan abuurka waada am isamaa mise samada daran waad waa idin kale ma annaga kolkaan lafa noqono ila waa kuwa horay soo laha moogtahay aidaa kunna cidaama nakhira yaquuluuna a inaa lamarduuduuna fi ida kunaa idaaman nakira qaaluu tilka idan karatun khaasira waa kay soo lahaayeen soomaa laga soo sheekaynhaybaad oo kolkaadleedin ma kolkaan lafa baaliyowna noqono miyaana la soo celin karaa samadan abuurka la abuurayo idinka abuurkiina kee weynbaad labada abuurkee daran baad marka fiirbaad la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas a antum idinka miyaa ashadu adag oo daran baad khalqan abuurka ami samaau samadii miya ashadu khalqan war ma samadana idinka abuur adag mise idinkaa baad le markaa abuur adag baad samadan baad le markaas macbuud khaaliqa abuuray inuu idinka idin abuuri waayo suuragal may tahay intaa la eg baad samadii baa marka laga sheekay baad banaaha wuu dhisay rabbigu samadan baad bilaa camadin banaaha bilaa camadin tiir la'aan buu samada intaad aragtid baad la eg waa gobla gudban baad markay taagan yaa la dhisay bilaa amadi rafa'a ilaahi wuu kor yeelay baad samkaha jooggeed fasawaha wuu samay baad oo kaasida u samay baad ugan kibeen meel kale dheer iyo meel si iyo meel dilaacsan meel duuga meel gaminaada ku arkayni baa isku midka uun ahabaad ay marka samkiga yaani baad la saqfiga sida uga fogeeyay waay ardada in looga jeedo iyo ma ahe macnaha samkiga jurmigeeda jooggeeda samada ileen faygeedan sokay sadxigan soke iyo saqfigeeda shishe inta u dhaxaysa intay samadii ardadu isu jiraan wey marka uurkeedaba yaa manxad yaren ogow samkigu markaa intaa gudaheeda abaada ah soma aragtid qaradeeda kaas baad markaas rafaca ilaahay wuu koryeelay samkahaa jooggeeda baad ilaahay marka u koryeelay iyo qaradeedii fasawaahaa baadle wuu simay baadle marka samadii baadle meelas dabamarsan male baadle wa aqdasha baadle marka wuu daboolay laa ilaaha habeenkeedii mugdi buu ka dhigay bal samada habeenkeed ila qoraxdii baa samada maraysay baa kolkay dhacdo mugdigu habeenku imanaysaa saala isaga tiiriyay bal waaqdashaba lagu daboolay rabbigu laa samada habeenkeedii واخرج بعد marka uu soo saaro iftiimiya duhaaha samada baad markaas barqinkeedii baad macnaha nuurkeedii maalin iftiinkeedii habeenkiina wuu mugdiyay maalinkiina wuu iftiime waa iftiimiyay baad Allah sidaa uu abuuray baad miya idinka abuurkiina kari waay baa leeyahay baad رفع سمكها فسواها واغدش ليلها سمدها بينكيدي مدوبي واخرج بعد افتيميه ضحاها مالكيدين افتيميه بعد الله واlأرضa baعda dalika daxaahaa ishtiqaal bale wadaxa اlarda ardadii haddana wuu fidiyey allahu bacda dalika intuu samadii sidaa joogeedii u simay kadib buu baad fidiyey daxaahaa wuu fidiyey baad daxaahaa miduu fasiri daxaa miduu fasira meesha hore ku jira baad والأرضa ay ku badanta qur-aanka baad والأرضa wadaxa الأرضa ardadii buu fidiyey bacda dalika samadii baad intuu taam yeelay kadib baad daxaahaabad waan soo maray dhowr mirood baan ku soo maray baad eh, ina culimadu ay ku jamciyaan baad aayadaha kala duwan baad ilaan aayadaha qaarkood baad le markaas kolkii laga hadlay baad ardadii وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وأي أرض دي وحكوة سنبات ثم استوى إلى السماء فسواهن فقداهن سبع سماوات في يومين بعد كاسا ليل بعد تنا واكنوا بعد مركز والارض بعد ذلك دحاها با سوره البقره كله كتبان ku soo maray ay culimadu say ku jamciyeen baa marka xaga abuurida baa marka bilowgaas ardada horeysay xaga taamyeelidana baa markaas samada horeysay baa samadii marka la taamyeelay kadib wal arda ba'da dhalika da'aha saasa lagu jamciyaa baa akhraja baa minha akhraja marka wuu soo saaray baad rabbigu minhaa ardada xaggeeda maa ahaa biyaheediibuu soo saaray baad iyo wa marcahaa daaqeedii ardada wakaa balfiir hadda wax biyo laga soo saaray alxamdulilah ruux waxa nicmo baad waxaan hadda caabna fiiri baad habeen walba moolal balfiir ardadan laynooga soo saaray baad yaa keenaya waxaas baad matoor baa la geliyo wakadaa wakadaa baad in asbaxa maa'ukum qawran faman ya'tiikum bimaa'in maciin haddii habeen biyo ebera wada gulsoo hayaa biyo baad qulqulaha idin lahaa baa la yidhi baad ya biyaha ardada nooga soo saarahaya baad allah akhraja uu soo saaray rabbigu minha ardada xaggeeda ma aha biyaheedii baad macaana wabiyadii baad iska burburqanay fiiri baad ilaah iyo yaaxeema iska wada qulquli baad ceelkan la qodanayo waxa baad marka laga soo yaa noogu keediyay baad meeshan ceelka intaad fadafada aad ka soo baxsay biyaha aad ugu tagtay yaa ku keediyo meesha dhigay eh, yaa horta meesha dhigay biyaha baad kulka leedahay matoor baan galiyo anaa biyo keenay baad eh, biyaha yaa meesha dhigay ba horta أخرج منها ماءها أرض بل بيه الله سو صار ومرعاها داقيدين بالك أوجد وكارتي بعد مركز كل قروب كده ركوب بعد مركز عقارت قروح وينا بعد كدبنا عاوز كيسي بعد لجو سيسي بعد انت هذا الروب كل لجاري ولا سيعون هيا بعد هدونا عقارية دوبي عاوز بس هو بحين بعد مركز يا نولانا أرض يدل جوجي بعد ومرعاها داقيدي بعد لعون هيا بعد مركز يوصو صار ربي بعد والجبال أرصاها بعد واكي هذا شيء انه كلام بعد اشتغال وارسل الجبال بوره بعد مركا ويتلال بعد ارساها بورهنا سغي بعد ارضا لو سغي هديد بعد وارسا بعد مركا و سغي الله الارض ارض والجبال دبوره بعد ارساها جباشي و سغي بعد ارضا كو سغي بعد مركاس اننا نلا دقدقاقين بعد والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فعل ذلك إله أرنك وسمي متاعا راحين لكم بدينك بني آدم إيا والأنعام كن نعموليدين الذي كن راحين هيا بعد هذا وكا أرتي بيهاس عبيتان كودي waxaan daaqan soo baxay cunitaan koodi annagii baad markaa iyo xoolaheeni soo saawn ma habaad ee hadaan daaq soo baxaba la helin ma annaga noolaan kara mise xoolaheeni baa noolaan kara baad suuragal ma ahbaa qolku ilaahay biyihi idin soo saaray oo baadka idin soo saaray oo saan ku barwaaqay yaa idinkii xoolihiinaba leedin nacmaya leeyahay ah wax kale iska daay kolka aayar badaladu saaka ku barqato iyadoo si fiican u dharagsan baad markuu soo barqa jiibsato baad insaaraxinays naaskii wada tayrixinaya ahay asagii sacani waa kan doog iyo cagaarkiisu u cunahay baad dibira waa kan baad asagoo leebciisa quruxda daawan baad malkam walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuuna baad adoo daawan haya baad leebciisa quruxdiisa baad kolkii lagu dhisay adiguna baad markaas aad isla taagtay baad weelkiyo baad caana aad daragtay baad laydin wada raaxay soomaha allah barwaaqadii nawaad idin soo saaray waad saad u wada dhagtay isu garab jiiftaan fiiri waad mm. abaar ha dhacda waad markaas ayadoo jirriqlo ilkaha isku lisaysay waad marka dhareerka daadinay maqribka ku soo istaagtay aroortii waxaad ka maashay iska daaya waad waqtigii baad marka ay ayadoo dibirsan ay iman lahayd waad maxaad ka maali waad adiyo baad ayadii toona baad marka waa isla wada baahantihiin mataacan lakum waliancaamikum mataacan raaxayn oo lakum idinka alla idin raaxayn hayaansaa idinku yeela bui ilaahay iyo weli ancaamiku nocmoraydiiniba faidaa jaa'at iطaammatu lkubraa faidaa jaa'at markay timaado aaammatu baadle markaa daahiyadii musiibadii balaayadii baadle alkubraa weynayd balaayadii weynayd ee wada daboolaysay baadle marka ummadda kulligood daboolaysa faidaa jaaat markay timaado ataammatu balaayadii alkubraa weynayd yowma maalin baadle markaas yatadakaru linsaanu maa sacaa yowma maalin baadle markaas ay timaado yatadakaru baadle waya wuu xusuusan baadle alinsaanku ama yatadakaru uu xusuusanayo alinsaanku insaanku maa sacaa wuxuu camal falay baadle wuxuu camal falay baad آه وهو عمل فري إنسان كبار مركا وخصوصا هايو آه إذا وحاجة واب الجهور كيني سما أباد آه كتاب وبعد كقرة واب الجهور كيني آه هاي وحبير أتكافة كم بمجر وراح سما سمينها وراح سما سمينها وواحد إنكري كرتيه وواحد إلو بكرتيه بمجر ولا وصهر لقي بعد oo waburizat baade marka la waburizat baade la daahiriyo la dhaweeyo aljaxiimu waburizat la daahiriyo baade aljaxiimu naaru jaxiimana baade lasoo muujiyo baade liman yaraa nin wax arka baad marka mu'min iyo baad markaas way kaafir mushrik baad intaba laakiin kan baad marka galid iyo waaritaan baa loogu soo dhaweyn ay waburizatil jahiim lil ghaawin kana baad mu'minkuna uu ka gudbi baad way minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ay lagu waari mahayo baad ilaahuna warin waarin فإذا جاءت مركا اعتماد الطامة وهي مصيبة الكبرى وينيت yowma maalin baadle markay timaada baadle yatadakaru uu xusuusan hay alinsaanu insaankii maa sacaa baadle wuxuu camal falay baadle wax alla wuxuu camal falay baadle markaa insaanku khayr iyo sharba baadle intaba uu xusuusan hayo baadle oo waburizad baade marka loo daahiriyo aljaaxiimu jaaxiima loo daahiriyo loo soo muujiyo liman yara nin alla ninka way arki oo kaleba nin alla ninkii waa arki karaba yacni nin kastoo aragtileba waaye markaas hada ahlu jannihina ahlu jannih waa iska xadfan yahay markaa baad markaas jawaabtii baad mu'miniintii baad markaa jannadii baa loo gudbin baad ahlu naarkiina baad naartii baa loo kaxayn ama wax lamida un baa yaa qadaran baad culimadu ay qadarayaan baad fa amma man daqa wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa fa amma man dulki baad daqa xad gudba markaas adduunkii baad xad gudbay فأما من دولكي بدغا حد قدبي oo macsiyada iyo bad xumaanta bad ku xad gudbay oo wa athara doortay al hayat ad-dunya nolosha adduunyada bad ka doortay ala al-aakhirati aakhira inuu shaqaysto noloshiisa adduunka umbuba shahawaadkeedii muska raaco ka doortay fa innal jahima jahnaru jahima hiya ayadu al-ma'wa ay ma'wahu ka hooyadkiisa iyo masiirkiisa bad meesha hoyga uu jahima wayaalibad ilaahu waa markaasna garamari baad فأما من دولكي طغى حد قدبي وقوقي أدونك انتو جوغي وآثر دورتي الحياة الدنيا نلشى الدنيا دورتي على الآخرة كدورتي فإن الجحيم نار جحيم هي يد المأوى أي مأواه أشاسا بعد مركا مضاف إليه عوض كالي المأوى بعد مأواه مكانه يدكيس بعد إيا ماشا بعد وانتهون هيا جحيم وي واما من دولكي خاف عبسدي ادونك انتو جوغي مقام ربي ربي هور استاغي ربيغو انو وجهي استاغي ولا حسابين بو بعد يو عبسدو كسيدي كسي ديار غروبي ونها ريبي او النفس نفتي امارده حمانت لوامد way fiicnayda way ku tirtirisanaysay an nafsa nafti al amarata nafti amarada xumaanta baad marka kugu boorinaysay waaye ka reeba bad anil hawa hawadi wax shahwaadki iyo waxa jacay ila naftu baad qurun bay kugu iyo shaytaan baad marka iyo kugu walcin hayaane ay ka adkaaday baad marka naftu inuu hogaamin amaradii fa innal jannata jannatu hiya al mawa hiya ma'wahu meesha baad hoyodkiisa u ahaane uu intihoone uu daa'imi janna weey asaguna leeyri وأما من دول خاف عبصدي مقام ربي ربي هور استاغي كعبصدي oo u sii diyaargaroobay hadid inuu rabbi war hoogdha hor istaagiyo la xisaabin buu baad markaa yuu adduunkii waaye kaasuu baad markaa yuu yaqiiniyey markaasuu u diyaargaroobay wanahaa wuu reebo an nafsa naftiya cani ilhawaa naftu waxay doonaya jeceshahay oo adduunka birbirkiisa yuu naftii ka hor istaagay baad fa ina aljannata jannadu hiya iyadu alma'waa ay ma'waahu waaye makaanu hoyadkiisuu jannada weeye la yidhi baad yas'aluunaka way ku weydiinhayaan muxamadow can saacati saacadii bay ku weydiinhayaan qiyaamada ayaana goortii mursahaa dirideedu ahaad goortabaadle marka sugideedu ay tahay oo ay dhacayso goorta la ridiba markayay ku weydiinhayaan fiima fii ayi shayin shaykiisiibaad anta adigu min dikrihaa xuskeeda aad kaga sugan tahay ilaa rabbika rabbiga intii ka anbuu muntahaahaa waayo saacadda qiyaamada dhicideedu ima intihaadeedu rabbi intii ka anbuu ahaaday inamaa anta adugu mundiru man duulbal mid udigunbaata yaqshaaha ka cabsanhay kaannahum waaba iyagoo munkiriintaasi yowma yarowna maalinkay arkaan ha saacaddii lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin adduunkii ilaa cashiyatan galab mooyeen ow amase duxaaha galabtaa barqinkeedii mooye wax kale aan nagaanin bay noqonayaanba kuwii baad markaas iskaga jeesjeeshaya goormee qiyaamadu dhici baad iska odhanhay tiibaa marka waxaa liyasaluunaka waxay ku weydiinhayaan muxamadow cani saacati can qiyaami saaca cani saacati bay ku weydiinha ayaana goortii mursaahaa dhicideedu goortabaad ilaahay uu ridahayo war qiyaamo unbaad sheegiy kan unbaad sheegiy balaayo baas baa dhici unbaad leedahay goortay dhici waa goormo kaasay ku weydiinhayaan fiima fii ayi shayin waayo kiibaadba anta adugu aad tahay baale min dikraaha saacaddaa qiyaamadu dhiciddeeda baale marka inaad sheegto ama aad ogaato adu maxaad kaga sugan tahay baale waxba kama warqabtidaba waa wuxuu ilaahay baale la keliyoobay qiyaamada calaamaadkeeda waa suqrada yaryarka ah ee faraha badanee nebigu ka mid yaha calayhi salaatu wasalaam kuweeda baale marka waaweynka ah waayo dabkii baale kacahayiy baale iyo dabay macnaha qiiqii iyo waayo markaa dajaal iyo daabadii iyo baad markaas qoraxda baad gabaldhac ka soo bixiyo waxaas baad ay kamid ahaayeen nuzuul ciisa iyo baad markaa khuruuj iyo ajuuj iyo maajuuj kuwaana waa calaamooyinka kubrada oo in qumaat u soo dhawaatay ku tusinaya ahaayeen calaamaadka mooyeen waqtiga kala dhicidiisa baad ilaahay asaga la kaliyoobay saacada qiyaamada midnaba kolkuu jibriil baad uu weydiiyay baad nabiga kaleey salaatu wasalaam mal mas'uulu bi'a'lama min as-sa'il waa labadii baad markaas ilaahay ugu dhawaayay soo maarag bani aadam baad makhluuq oo dhan baad nabi maxamed baa u sareeyay laakiin haddana macallimka jibriil baad haddana fiiri baad malaa'ikta رئيسكود ugu sareeyay baad labadoodii way labada isu jawaabaysa baad mal mas'uulu bi a'lama min as-sa'il kan wax weydiin haya kan weydiin kama ogaal badna baad qiyaamada markaasaa layidhi fiima fii ayi shayin shaygeebaad anta adu muxamadow aad kaga sugan tahay min dikraahaa saacaddaa xusideeda goortay dhici baad aad sheegto ood og tahay maxaad kaga sugan tahay baad waxba kagama sugnida ma ogid adugu yabaad macna ma sheegi kartid wey ilaa rabbika rabbiga intii ka aan buu ahaaday muntahaha saacada qiyaamada dhacideeda baa ogaalka yoolkeed subaad markaas intihadu iyo saacada qiyaamada cilmigeedu baa meeshu ku intoon waa rabbi cid kale og ma jirto baad qiyaamo way markaas cilmu qiyaami saaca way intahadeeda baa rabbi un baa iskala leeyay baad ilaa rabbika rabbiga intii ka ayuu ahaaday muntahaha dhacida baa qiyaamada baa yoolkeedu qaayaha u dambeeyo baa iyo ogaalkeedu rabbi un baa u sugnaaday inamaa anta adugu baad markaas arintaasi shaqadaadi ma aho qiyaamadu maalin hiblaaye iyo taarikh hiblaaye dhacaysaa taa shaqo lagu dirsaday ma ahabaad waata shaqadii nabi maxamed loo diray calayhi salaatu wasalaam oo inay ka weydiiyaan baad ay mudnayd inamaa anta adugu muxamadow mundiru man baad mid u degay unbaa taa ka cabsanahay kuwaan ka cabsanayn macnaha wayna ku intifaacayn ilan kulli waa loo wada degay wada kirfayna dikraa tanfacu lmu'miniina waadlo ahay laakiin baad cidii ka cabsanaysa way cida kuwaana qaada inama anta adigu mundiru manduul baad mid u digi baa tahay yaqshaaha qiyaamada dhicideeda ka cabsana u sii diyaar garoobi baad kaannahum waaba iyagoo munkiriintiiba la yowma maalin yarawna ay arkaan haa qiyaamadii baa dhacitaankeeda arkaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin ilaa cashiyatan galab mooyeen oo maalin ka mida ow ama cashiyadaa barqinkeedii ama galabtaa barqinkii ka horeeyeyba intaa mooye wa kalehada waab iska tahay kol haddaa qiyaamadiibaad ay dhacday oo lagu soo jojiyo wax aragtay adduunkiibaad marka maasaga ictibaarba kula leh ictibaarba kulama yeelanaya fiiribaad kol haddaaba fagaarihii taagan qiyaamadii baad dhax taagan adduunkii aad soo dhaaftay galab iska daaya baa daqiiqad kale ku tahay muxuuba kula yahay ama muxuu kula dhan baad ictibaar male dibna ugu noqon maysid qiyaamadii iyo ka dambeeya aakhiro daa'iman hana waa taagan tahay baad muxuuba kolkaa noqon hayaa wax ictibaar leba ma noqon soomaali ay galabbaale ama aroor baale markaas ka badan ayagoon adduunkiiba ku soo nagaanin oo kale ama intayba qabriga ku jireen oo kale noqon baale suuratu cabasa cabasa suuradii la odhan jiray baale hada maxalluha ay lafdigan u horeeyo baale marka loogu magac daray suuradan marka cabasa waxay ka mid tahay suuradii makigahayd oo ayada lafteedu baale marka qiyaamada iyo ay way ka sheekeynaysa baale quraanka baale marka degidiisii hor iyo awalka baale waxyiga bilowgiisa قولوا دها مؤمنين تي بسم الله مقع إله أنكم بالله هينا المنعم والنعمين هي بجلائل النعم الله الرحيم المنعم بدقائق النعم عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال, رب قال تعالى رب العزة وحجري عبس وتولى أن جاءه الأعمى سبب نزول كامرك وحاهيت sida axaadiid sugan baad ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam sanaadiidii quraysh quraysh raggoodii waaweynaabaad qaqablaha kibirka badna qayb ka mid asagoo ah nabigu la joogo oo dacwadii u bandhigahayo oo rajo ka qabo inuu soo islaamo soo hanuuno ilaan ayagana aad buu jeclaayo atbaac badan iyo ummadda dhan bay hogaaminayaan hadday ibsanaadiin soo islaamto moogtahay way iska soo raacayaan waa shacabkan ibaad marka waa raggii hortaagnaay waliid ibnu muqiiro ahaa iyo jamac bay ahaayeen iyo mid buu ahaa intaba way yidhahdaan culimmadu ibaad asagoo baad markaas la jooga mid ahaya iyo ka badan ahayaaba oo u bandhigahayo baad marka xaqii inuu soo hanuuna nabigu uu doonahayo arintaa uu ku mashquulsan yahay yaa markaa ninkii la odhan jiray bada cabdulaahi ibnu ummi maktuum oo indhoolkahay mu'adinkii nabiga ahaan jira calayhi salaatu wasalaam ninkii oo hagabsanhay oo asagu baad markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baad markaas aahay waayo khayr doonaho baad waxyigan iyo baad waxa nabiga ku soo degay baad inuu baradooni aan se ka warqabin baad nabigu inuu raggan baad markaas madax iyo weynta ah baad kibirsanay qooqan baad inuu nabigu u bandhigahay xaqi aan ka warhayn yaa nabigi baad marka deetana soo waafaqay yaa rasuulullaahi ويعلمني مما علمك الله وحو إلهي كبري بعد مركا يبر نبي بعد مركاس النبي عليه الصلاة والسلام محوغا كونا هذا مركاس waxay oranayaan Muhammad tay tay tay atbaacda Muhammad in dhoolayaashay adoomaha iyo fuqaradii xun xun ku gurtaa baad markaas waa miskiin kuwana oranaya wal wuxuu guran marka nabiguna wuxuu doonay calaysay balkan hadda dabin inuu ilaahay bal ugu soo rido sidii wada atbaacdani ummadda dhan ay xaq ka hortaagay u soo hagaag tiibu nabigu xogaa wajiga ka dadbaa la yiraahdo aahi asagoo yaani kan si kale uma diidane kan baad bar armu yoonan macnaha dhirfin ilaan moogtahay hasha toojada ah. aahi waa loo banayaa soo ma sayna u dharsin ilaa haddaad gela bartankiisu inaad ku waysa way dharsiye maal niman kuwan rabaa inuu fadheeyo sayna u dharsi maal ila waxa ah, way ku dharsahayaane way ku dharsahayaane sidaa darteed baad markaas yuu nabigu calayhi salaam waxoogaa jirka isgeliye maal oo ka sii jeedsaday baad xanaan baa marka nabiga la canaantay calayhi salaatu wasalaam baad ilaa kana waa wax ilaahay og yahay inuusan rajo ka soo jeedina baad kana waa addoonkan baad markaas ah, diinta jacayl baad u soo ordahay cabasa ay ah, wawajitumaa la yidhi baad le muxamed muhammad وتولى بعد وجهتي بعد وكسي جهتي ان جاء لان جاء انه يمده النبي الله عما ارغلا وهي انه يمد بو وجهته وجهسدا ليري وما يدريك maxaa ku ogeysiye Muhammad oo la'allahu bad in dhoolkaas inuu mudan yahay zakka inuu dahir ma yahay asagu bad ayo xaq bad marka qaadashadiisa wax gaabad oo ama sayadakaru ama mahe uu waantoobahayo baad oo xaqaas ku waantoobi oo fatanfacuhu ay anfacayso adikraa waanadu ay anfacayso baad maxaa ku ogeysiyaa leeyahay aqmaata nabiga loo canaantay soo martay kaleey salaatu kadib baad ibnu ummi maktuub markuu yimaado nabigu wuxuu jiray alayhi salaatu wasalaam markuu yimaado baad marhaban biman aatabani allahu fiihi rabbi buu jiray intuu gaw soo dhawow marhaban soo dhawow soo dhawow biman aatabani allahu fiihi rabbi biman aatabani fiihi biman aatabani baad fiihi rabbi rabbiga ninkii uu igu canaantayo soo dhawow soo dhawow buu jiray alayhi baad ah, intuu baad gobosha u dhiga marhaban biman aatabani fiihi rabbi rabbiga ninkii uu igu canaantayo maantayo wada soo dhawowaad saas odhan jiraa layidhi cabasabaadle markaa wuu wajitu waa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxooga taladuf canaantiisa lafteeda baad calaan taladuf baad ku jirtaa la canaan jiraa layidhi cafa allaahu canka lima adinta lahum baad hor loo hormariyo kale baad hadda cabasabaad waxoogaa khitaabku ilan moogtahay wajahaad iyo isku mid maaha baad marka qayb isku mid maaha baad Eh, ruucanaanta isagoo lala wajihi iyo asagoo saas u yeelay baad marka la yiraahdo way kala daran tahay sumaart eh, maxaad waji tubtay baad marka lama dhin sumaart canaan toos lagu waji abasa wala waji tuba layri wa tawalla wujeedsaday baad anjaa li anjaa inuu u yimid hu isaga baad marka nabiga alacma araglaawihi fi dalabil khayri khayr dalabkii baad inuu ugu yimid dartiibu nabigu jeesay ada jeesigana baad maana kan way kan jinni islaahay bal inuu soo hanno khayr beelaan وما يدريك ما حكوغيس يلي محمد لعله اعمه ارغلا وهن انه مدن يحيى الزكاه انه اسو دهير ماي واي اسلامك iyo diinta qaadashada inuu ku dahir mahay oo ama sayadhakkaru waana qaadan hayo fatanfacu ay anfacaysuhu a'ma aragla wi adhikra waanaduna asaga anfac baad maxaa ku ogeysiye baad amma man dulki ninkii baad istiqna ninka asagu deeqtoomay anil iimaan iimaankii baad marka iyo xaqiiqa ka deeqtoomay bimaalihi ku deeqtoomay fa anta adugu tasadaa lahu markaa waa isu diyaarin baan waa isu waa qaabili baad kaasay waa soo dhaweyn baa hmm, macnaa kii kale baad markaas la joogay weeyo baad wamaa calayka baad marka maxaa wamaa calayka ba'soon korkaagana dhibaato ma ahanin bal alla yazaka inuusan dahirmin baad mustaqnigaas inuusan dahirmin gaalnimadiisa ku dhinto adiga dhibaato kaama saar rabaa marka maxaas kaga mashaqayn waa ujeedadu baad ama wamaa calayka wamaa ayu shayin baa habata calayka korkaaga way ahaaday allaa yazakaa inuusan dahirmin baad wax kaa khuseeyo ma jira baad أما من دول كننكي بعد استغنى ديغتومي بماله عن الإيمان وعن طلب الخير بعد كديغتومي فأنت أدو تسدى تتسدى مدي سديار باتها ليله منكاس أسأل سديار سودوين سو دوين كل كادين دولك كجيتستي كان سو دوينيسا باليبا خير كبا أن ربنا بعد خير بيلها أهبال وما عليك بأس كركاغنا دباتا ما هانين بالي محمد الا يزكى كان ديقتوم انو سن دهرمين كا ان دولكا انو دهرمو waayo khayrka uu qaato ilaahay dambigiisa dhaafo waa la rabo oo mudan ee kana asagu waa la marka dambi dhaafba inuu ilaahay dambigiisa dhaafo ama gaalnimadii laga dhaafobaad ama maahe way u badbaadaba asaguna ma rabo ilaahayna uguma talagelin baad adigana korkaaga waxba kaama soo gaarahay marka baad wamaa calayka korkaaga ba'sun dhibaata ma ahaanin allaa yazakaa inuusan dahirminkani oo gaalnimadiisa ku dhinta baad وأما من دول بل جاءك يمد بل يسعى حال بل أرده بل في طلب الخير خير بل مركز رادين تي بل أسوه أرد والحال هو إسغنا يخشى ربه ربك كعبسان هاي فأنت أدغو تلها مد مشغول إباطي عنه إن دول كيوي وادك مشغوش علي كي خير كرادينتي أرده يباتك مشغوش كي خير كبان ربين كسي جادتكم مشغوش يبالي وأما من دول كي جاءك يمد بل مركاكو يمد يسعى حال يمد أردها في طلب الخير خير بل الرادنتي أسقو أصعدكي كو يمد والحال هو يسقنا يخشى ربه ربك كعبسان هاي فأنت أذقو تلها مد, مد مشغول إباتها عنه ويكي خير كدونه يباتك مشغول شال إيبال كلا ويكي جوگ بالي إيبال تاس هدى كدبنا بال مركز مدلا مدلا اسكا إلالي بال إنها سورة بال أما آياتها قرآن كي هبال إنها آياتها قرآن كبال أما سورة تذكرة وانا ويبال أي نك ألا كوان كوان بعد مركز كوان قادم بعد إنها آياتها قرآن كي تذكرة وانا ويا حسوس ويا ليل بعد فمن شاء أنك دون مركز ذكره كوان قادم قرآن كي بعد قرآن كي بو حسوسا وبعد مركز حفظين أو تدبر معنيس كوان قادم بالليل بعد أي نك قرآن كبعد مركز وحك oo oo taaban waayo baad marka tadkira u noqon waayo eh, eh, wax kale oo dhaqaajiye lama helayo waa faman shaa ninkii doona dakarahu quraankaas uu ku waana qaadan fi suhufin buu ku sugan yahay quraankuba innaha aayadaha quraankii tadkiratun waana weeyaba fi suhufin suhuf bay ku sugan xaashiyo baad mukarramatin la karaameeyay baad xaashiyo la karaameeyay baad ku sugan yihiin baad markaas aayadaha quraankii baad misxafkeena bahaada ama ma suxuftii baad ay way kaga soo malaa'igtu baad kaga soo rarahayeen laaxul maxfuudka ku dooni bahaade fi suxufin xaashiya ayuu ku sugan yahay suxuftaas oo mukarramatin la karaameeyay suxuftaas oo marfuucatin la kor yeelay baad sharaf macnaha darajadeed iyo mansabkeeda baad la kor yeelay suxuftaas oo mudaharatin la dahiray oo baad markaas waayo wax hadad qabi iyo wax baad la wasaqli iyo wax nijaas iyo wax mushriga midnaba waayo laga dahiray baad markaas intaba baad ama shayaadiintii waxaaba aydidooda laga dahiro baad gacan malaayigun ku jira baad suxuftaasoo mudaharatin la dahiri baad biaydii safaratin waayo biaydii katabatin malaa'igoo baad kaatibiina gacmahood ku sugan baa layidhi baad biaydii safaratin baad malaa'ig baad safara oo kaatibiin hoo baad qorto ilaan waa kan ayagii baa soo diiwaangelina looxul maxfuudka baad waxaa ka soo diiwaangelina baad biaydii safaratin ku sugan bal safaradaasoo kiraamin wa wanaagsan malaa'ig safaradaasoo kiraamin wa wanaagsan oo ilaahay baad u karaameeyey safaradaasoo bararatin baariyaalabaad rabbigood adeeci baad marnaba aan caasin haynin baad kaas weeyaa la yidhi baad marka qur baad ninkii baad marka alla uu ku waanin hayo qur-aankaasuu ku waana qaadan baa قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه إنسان كي كافر كهدنا يا للا يا بن يا هيبال تعجب أي واحد سببته كو كeenaysa baad inuu gaalobo nacmada ilaahay oo u galay baad markaas inuu ku kufriyo baad qutila baad allahu la allahu la'nadi al insanu insaanki waa la la'naday baad qutila al insanu insaanki waa la la'naday la'nad ba korkiisa ahaatay ma akfarahu baad maxaa gaalnimo badneysiyay maxaa gaalnimo u soo jeeday ku xambaarayay inuu gaaloobo maxaa keenaya baad la'nad ba korkiisa ahaatay baali insaankan gaaloobaya inuu gaaloobo maxaa keenaya la'nad korkiisa ahaatay baad قتل الانسان انسان كي كافر كها ولا لعندي اما لعنت با كركيسا اهات ما شيء عظيم با اكفره با marka gaalnimo badnaysi war maxaa gaal way gaalnimada ku xambaarali oo la gaaloobahaya min ay shay shay kiisee buu khalaqahu rabbigu rabbigan ku gaaloobahayo muxuu ka abuuray baad bal rabbigu wuxuu ka abfiiri baad marka muxuu ka abuuray rabbigu baad khalaqahu min nudfatin bad nudfu ka abuuray bad mini biyaha bad marka wasaqda ee candhuufta habada kaasa laga abuuray markaas hadana bad ku kufrinaya ma isku aadan tahay labada marka arimood min ay shay shaykiisa buu khalaqa abuuray khaliqu badahu insaanka uu ka abuuray khalaqa wuu abuuray rabbiguhu insaankii min nudfatin nudfa xageed buu ka abuuray faqadarahu markaasuu qadaray baa taqdiir adwaar calaqa waa mudlaqa hadana bad kaam fiiri baad markaa iyo adwaartu marahayay baad thumma sabiila yasarahu hadana wadadii baa loo fudaydiyay baad uu ka soo baxayay baad ah, candhuuf buu ahaa xinjir baa loo bedelay mudqa cad afgelis oo kale loo bedelay uurka hooyadii baa lagu barbaariyey oo lagu koriyey markii baad banaanka inuu qaban karo baad marka la ogaaday baad marka uu qaban karo xilligaas aayar wadadu ku soo baxla loo sahlaa la yidhi ilaan iskama soo bixi karo hadda fiiri cunugu baa la hooyad inta uurkeeda ku jir kor buu u sii jeedaa dhabar dhabar buuna u sii jeedaa baa wajigiisu baa xagga dhabarka uu ku aadan yahay baa kor buuna u sii jeedaa baa maralla markay foosha soo dhowdahay baa la soo gadinhayaa baa fiiri baa unug amarka baa ilhaabada asaga baa soo gadin say uur ku jiray baa markay foosha waqtigeedu soo gadinhayaa baa caloosha soo gadin baa mid mid baad markaas caadadii khilaafay baa leeyahay waa daba keenoo isla kadeedmi markaas kala leeyahay waa daba markaas isla kadeedmi baa tii dhashay iyo macal asagii ummadii baa la isla kadeedmi hayaa baad fiirisu ilaahay ugu saalay baad markaas soo rogaa madaxa soo dhiiban baad haddana hadduu meeshii iska fadhiyo un wax soo qaada lama arkeene fiiri baa la soo rooxidda la soo riixaya la soo tuuri hayabaad iyo wadadan baa loo fudaydin hayabaad tashiil wey meeshaas meel ka soo bixi karaa ma noqdeen baad ثم السبيل يسره إلهي مركبات ثم ثم بعد يسر بعد وسهل إلهي بعد السبيل جدك بعد يسره أما ثم ثم يسره بعد إسقي وسهل بعد السبيل جدك وسهل بعد آه يربط كسبحي ملك واكو يدا دشي بعد ثم أماته فأقبره بعد ثم أماته كدمنا إلهي ودي لك ولا بأدو لكم وارهي فأقبره سيدا حيوانك كلا وربختك إنك جيدا warbaqtiga xagga inaga tuura waraabuha iska cuna lama oran hayabaad hal aasa la yiri baad karaameyn la karaameyn hayabaad thumma amata wadawu dila ilaahi hu insaankii fa aqbarahu qabriyeen bu abribaad in la aasabu amribaad aqbara kul hadii la qabarahu wu aasay mubasharatan aqbarahu in la aasu amri wi kiibal iski u aasay qabara wi kii amarka bixiyana aqbara weeyabaad in la qabriyo yu amribaad ثم أمات بلو دلي بل إلهه إنسانك فأقبره قبرين بو أمري إن لا آسى أيوب الأمر كبحيبات ثم إذا شاء أمرك دون إلهي هدنا أنشره وصابحناه بعث جيبات كذبت إلا لما لما شهن oo ilaa nicmatirin baa lagu jiray insaankan baa marka nudfa laga abuuray abuurkiisi waa si quman loo qadaray wadadii baa lagu soo saarahaya baa la fududiyey dilmaduna ma nacma ahayd dilmadu nacma ahaydoo haddaad nicmadii rabbi aqoonsato nicmadii daa'imankay baad ku gaadhi baad nicmadii daa'iman abadan ka ahayd tii ku gaadhaysaa baad saasay iyadu baad nacmo u tahay baad uma amaatahu fa aqbarah uma idaa shaaa markuu doona haddana rabbigu ansharahu insaankiibaad laguu soo bixinhayaa qiyaamada baad kallaa lamaa yaqdi maa amara kallaa ka aad baa inaad rabbiga baadle intaasoo nicmaha kuu sameeye baadle inaad ku kufrido ka aad baale arrintaasi baadle kuguma habboonee baadle lamaa yaqdi baadle muusan gudanin baadle insaanku maa amarahu rabbuhu rabbigii wuxuu amray muuna gudanin baadle asagoo sidaa baadle loo abuuro baadle herarkaa la soo mariyey iyo nacamta kala duwan baad marka inuu baad rabbigi eh, inuu baad ku shukrin waayo alaahi wixii la amray ninkaasi ma gudanin baalid lama yaqdi muusan gudanin insaanku ma amarahu rabbuhu rabbigi wuxuu amray baad muusan gudanin baal falyandur bal hafiiriya al insaanu insaanku ila dacaami asagii saasaa loo abuuray hal lagu abuuray banaanka hal lagu keenay ma iska noolaan karta haddana maya inaad sii noolaato waa kanoo baad waayo marka galab iyo aroorba cuntiyo cabitaan baa dooni afar iyo labaatankaas oo qada um baad leedahay casho um baad leedahay qoraac um baad war soo ma dhamaato war soo lagama daalo soo lagama cajiso soo marna lagama dhargabaad waagii bariyaba qoraac um baa leedahay gobolkii dhaabo casho um baa leedahay fiir adigu soo lama daalo wad aad u fiirso wad iyo maalinka dhalatay maalinka maanta shalay soo dhargay iyo daraad ba wax soo cunay mid la isku hayo wad waagii bariyaba qoraac um baa la rabaa sida u taagan baa awi hadana fiir wad marahi xagee maxad cuntada xageed ka leeyahay marka falyandur ha fiiriya al insaanu insaanku ila dacaami cuntadiisa ha fiiriya inna anagu sababna wa nushubnay almaa bihi sabban shubitaan madar baanu keenay thumma shaqaqna waan dhambalay al arda ardadii shaqan ardadii baanu dhambalay فأنبتنا ونصو ساري فيها أرض دحيدا حبا حبوب مرتي لا عناي قد قراع وحي لغو راسنا وعنبا beeri canabka baan ku soo saaray waqadban daaqiba waayo wax la goosto baad markaa daaqi xoolaha dhan baad markaas wazaytuunan baad zaytuunki wa nakhlan timirti baan ku soo saar iyo waxa daaiqa beera baad qulban waayo fara badan baa la yiri baad dhir waaweyn baad yaa qulbi dhirta waa beeraha dhirta waaweyn geedadu baad u baaluqday baad iyo wafaakihatan baad wax kasto baad miro lagu faakiyeysta baad iyo wa aban baad marka daaqi cawsti baad marka xoolaha baad cawski iyo daaqi baad متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة بالي مرك فيري بالي مرك دعامك إنسان حاجاتك كانت بعد عنتنا عونيسة بعد بعد فيريس بعد بدك دعامك فيرينتيس معناه كلنا أيضا ويكون جراه نبي عليه الصلاة والسلام saxaabigu waad maali maalmaha ka mid war hebelow maadaamuk cuntadaada waryaa maxay tahay maxaad cuntaa allaxmu wallaban buu yidhi hilib iyo caanaan cunaabaad maxay noqotaa buui kolka dambe taa cunta kadib hilibkii caano ilan waa moogtahay waa cuntada baadle marka baarkoodii u sarreeyey sooma hilib iyo caano cuntadii la cunahay meeshii ugu sarraysay weeye bal ammaanka ugu sarreeye wanaagga ugu sarreeye wey maxay noqotaa buy kolkaad cunto hilibkii caani ugu qiimo badnaa say noqdeen maxay noqdaan u iishaan buy rasuul ilaa maa taclamuhu waxaad adu aad og tahay bay noqonayaan macnaa saxar kaasay noqonayaan baa hmm. adduunyo taasuu kusoo maalay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam rabbil wasa rabbiga abuurtay adduunyo taasuu kusoo maalay baa ah, cabdullaahi ibn cumar yaa wuxuu yidhi baadle marka insaanku markuu baad u fadhiyo kolley warkaa waru ijtihaad ku keeni karaba ma ahe markuu baad u fadhiyo malaga oranaya insaanku saxarad bal cuntadaadii fiiri aad ku bakaylays waxay noqotay fiiri baad markaas cuntaad ku bakaylays waxay isu bedeshay baad saxarada iyo qurmuunka qalaadida inaas dhaafiso iska asturto baad masquul iyo meelaha u yeesha mooyeen aadan xaadi xataa baad marka gubashaadii guriga aad u quuri karin saasay baad ahaan isjirbaadle marka adiguna baad ayadana waxba hala baqaylin adduunyana saa inay u xuntahay ogow baa lagu yidhi falyandurha fiiriyaa layidhi alinsaanu insaanku ilaa dacaami cuntadiisa hafiiri xaggay ka timid xagee buu ka helay innaa sababnaa baadle ama annaa ha fiiriyo annaa sababnaa baad ilaa dacaami ha fiiriyo annaa annagu baadle sababnaa inaan shubnay ha fiiriyo saasoo noqonayaaba haddii innaa la yidhaahdana iska istinaabso innaa annagu sababnaa waan shubnay buu lilahay almaa'a biyihii sabban shubitaan biyihii madarkaannu keennay sidaannu daaqii cuntadii loo helo uma shaqaqna alarda haddana arladii baanu dhamballoondililaahaybulado hadday dhagax sirsiran iska noqoto maxaa ka soo bixlaa roob kasta ku do-adiiba ilahay ka dhigo arladii faambatnaa waanu dhalinay fiihaa ardadii dhexdeeda xabban xubuub waayo cuntadii baad raashinkii bani aadamkubaad cunahay mirtii baanu ka dhalin wa cinaban cinabtii baad beertii geedudii cinabtii baanu ka dhalinay wa qadban qadbigubaad shay kastooba markaas la goostobaad markaas oo xooluhu baad ay cunaan kaasaa la yidhahda macnaha geed gaarab ah, ujeedadubaad ma ahbaad hmm wadaad baa bari baad markaas eh, wadaada isu xuurinaya waa quraanka in waxa doonaya lagu fasirata lama ogolo baad xaraam weeyo baad eh, khatarteedana leedahay baad wariya ma taqaanaan buu ayada way jaa qaadka sheegtay ma taqaanaan ayada quraanka waa qaad ku soo aroortay ma taqaanaan ay markaas ma wadaadada ma yiraahdeen soo ilaahay ma oranin buu markaas faambatna fiha habban wa qadban soo ilaahay ma dhihin buu balka fiiriye buu marka jilaalinka waxa gabaan wa huwa alqatub inu lahiba wa huwa ma yuqda marratan ba'da marra qaadki waa lamagti ila waa la jabiyaa u baxa waa la jabiyaa u baxa waa alqatuna wuu yibaan hada qatigu qaat baa la yiraahdaa hadii xagga luqada loola kac lafteeda alqatu way kaas kan qatigu isku mid ma ahabaan hataa qawaamiista iyo wala markaas waaya ahluluquh baa isku meel kuma way kala duwan yihiin baa isku laguma sheegaa baa meeshaas wala wadaadad u galiyay baa warqaadka weeye wiil wada markaas oo huwa ma yuqdaa adqaad kana wala dhigi yaqaan waa msa waa shay qoyaro hadaa la jabin ah, ilan kayfiye u jabin hayaan la iskama jabiyo una baa kayfiye u jabin hataa iska dilaacu ma ahabaad hadana uu dhalan baa hadana waa la jabin hadana bixi hadana waa la jabin oo huwa ma yuqdaa baratan ba'da marra laakiin hadad calaf dawaaba inuu yahay ah, kaasaba inta baa culimadu baad mid kale shay khaas ah ma geed khaas oo gaar ah ma ahba shay kasta oo qoyan oo baad markaas ah, cidii baad waxay lagu carfay intii la gooyo hadana dhalan hayo baad qaad waxba uga dan ma aha baad iyo kulay isugu mana sheegan toona baad faambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytuna qalbigu waa goynti shay la goosto baad asal ahaantiisa luqahantii baad goynti weeyabaad wa zaytunan baad zaytun taas baad marka yaanu soo saaray buu ilaahay wa nakhlan wa nakhil baad timirti baan soo saaray buu ilaahay wa hadaiqa beero qulban wa badan bali aad baad marka dhir ah baad kaasaanu soo saaray wa faakihatan wax lagu faakeysto baad insaanku baad markaas faakihan u qona baad iyo wa abban daqiba xoolaha baad ah, haduu rabo ingegna baad cawski oo kale baad mataa'a wa li an'amikum intaas oo dhan maxaa loo soo saaraa leeydi baad Ah, intaan samadii biyaha ka soo shubnay ardadii aan dhambalay daaqa aan ka saaray mataacan raaxayno lakum aan idin raaxaynayna iyo wali ancaamikum nicmooleydiina xoolihiinaba idinkii xoolihiina la idin dharjinhayaa bal bal insaanku ha u fiiriya cuntiisa xagee ka timid baad nicmadaasaasay ku yimideen baa la yidhi baad فإذا جاءت مركي تماد الصاخة قيلدي qayladii baad markaas waayo labaad nafqadii labaad weeye markay timaado yowma maalin baad yafiru uu cararhayo almaru لباد نفخدي لباد وي مركي تماد يوم مال بعد يفر عرره المرء إنسانك عرره مركي تماد من أخيه ولالكي وكعرري وأمه هو يدي وكعرري وأبيه أبيه وكعرري وصاحبتي زوجتي سي وكعرري وبريه ولشي سي وكعرري لكل امرئ mid walbaba oo likulli imri'in ruuxii la arkaba oo minhum way dadkii kamida yowma idin maalinta sha'anun xaal iyo shani baa u sugnaaday baad yuqnihi deeqahaya baad hooyo hooyo aabiya wiil wiil toona aan joogin baad maalintaas markay timaadaan la yidhi baad markaas qayladii baad waad seexadii baad taaniya nafqadii taaniyada markay dhacdo nin walba umuurtiisa ku mashquulsan yahay hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo wiilashiisa waxa dhan ka wada carri sababtu ugu carri armay ku qabsadaan ila meesha waa meel la wada meel wax lagu tari armay dambi ku qabsanaad ku gabood fash iyo mehe adaaba iska mashquulsanba likulli imri'in minhum yawman sha'nu yughni adaaba mashquulsanabaad inay wax ku tarin waad og waxaan ku anfacayn marka inaad ku daalaynin baad iskaba mashquulsan baad حكم بعد كلا دوان بي بعد شيغان علم دوان فإذا جاءت مركي تماد الصاخة قيلدي لبعد بعد سور كلا اسكو أفوفهي يوم مارين بعد مركي تماد يفر وعررهي المرء بعد الروح بعد وعررهي من أخيه ولا الكي بعد مركوك عرري وأمه هو يدي أوك عرري hooyadii uu ka carari waxba nacfi buuna ku ogeyn dhibna wuu ka cabsanaya inayba qabsadaan waabihi way aabihi uu ka carari wa saaxibatihi islaantiisi zawjadiisi baad uu jaway uu ka carari wa banihi wiilashiisi u kolkoolan jiray baad uu ka carari لكل محوق عري لكل امرئ روحي لاركب او منهم يغي كميدا ددكي بال يوم اذن مالنتا قيامه شأن با اسنادي با نفخدا ثانيه مالنتي دعدي نين ولي بشاني با اسنادي با شانيغاس يغنيه ديق كفلنا اسغا نين ولبا اسغا بيو دونتا وهيا nin walba asaga nin walba asaga biyo dhuunta u hayaan baa aashanu yuqnihi baa wujuuhun wajiyaalo yowma idin maalintaa musfiratun baad mid nuuraysa wey daaxikatun baad qoslaysoo faraxsan mustabshiratun bishaaraysan wa wujuuhun wajiyaalana yowma idin maalintaa calayhaa qabaratun korkooda boodh baa saaran wujuuhda tarhaquhaa waxaa dabooli qataratun haaruun iyo mugdi baa dabooli ulaa'ika muxamadow kuwaa wejiyada madow humulkafaratu lfajara yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuhdii weyabaad maalintaa dhibka badan ee qiyaamada saa la isugu imanhayo wujuuhun wejiyaalo yowma idin maalintaa musfiratun mid nuuraysa weyabaad mid birqaysa weyabaad daaxikatun qoslayso macnaha faraxsan mustabshiratun bishaaraysanaysabaad nicmad iyo waxa alla siiyebaad wa wujuuhun wajiyaalana yowmaidin maalintaa calayhaa korkeeda qabaratun boodh baa saaran baad tarhaquhaa waxaa dabo yaqiiqa jahanam iyo qurunka taraquhaa waxaa dabooli qataratun baa la mugdi sawaad iyo haaruun baa dabooli ulaa'ika muxamadow kuwaasi waayo haaruuntu wejiga ka saaran tahay hum iyagu alkafaratu kuwiibaad gaalada ahaa weeye alfajaratu ee faajiriinta ahbaad kuwaas weyaalid